bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yaquuluhu cinda aljimac waxaan ku dhex jirnay kitaabu adkaari nikaax ee kamida min kitaab aladkaar lilimaam abi zakariya yaxya bni sharafin اnawowiy raximah llahu tacaala waxa uu yiri baabu maa yaquuluhu cinda aljimaac jimaaca agtiisa waxa uu dhahayo haweentiis markuu u tegaayo waxa uu dhahayo agteeda qaala rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku werinay can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa min turuqin kahiiratin duruq fara badan can inabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yiri low anna axadakum midkiin haddii idaa ataa ahlahu ehelkiisa hadduu u imaanayo qaala uu yiraahdo bismi illaah haddii uu yiraahdo allaahuma janibna shaytaana ilaahu shaydaan naga fogey wajannib ishaytaana shaydaanna ka fogey maa rasaqtanaa waxaa nagu arsuqdo oo ilmo ah faqudiya baynahumaa waladun meeshaa dhexdooda marka iyaga dhexdooda walad looga xukumo lam yadurahu shayaan ma dhibaayo fii riwaayati lilbukhaariyi lam yadurahu ma dhibaayo shaytaanun shayaan abadan weligii yani weligiis ma dhibaayo ma laga wado macsuum u noqonaya sida nebi oo kale maahane macnuhu waxay tahay shaydaanku ma ka guuleysanayo xataa hadduu dembi ku rido towbadaa ilaahay waafajinaa qofkaas xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa qofku markuu jimaaca samaynayo inuu ducadan akhristo bismillaahi inuu yira xaaladaas marka haddii bismillaahi la yiri la sunneeyo in la dhaho xaalad walba wax la bilaabaya in bismillaahi la dhaha waa owlaa marka weysadii iyo weysaqaadka iyo meelaha allahuma ya allah bismillaahi allaahuma janibna shaytaana wajanib shaytaana maa rasaqtana sidaasu dhahaya ilaahu shaydaan naga fogey waxaa nagu arsuqdana shaydaan ka fogey haddii marka loo xukumo ama loo ilaahay u qadaro weled weladkaasi shaydaan ma dhibaayo haddii marka laga taga ducooyinkan waxaa muuqanaysa marka weledku inuu shaydaanka ku cayaarayo shaydaanku uu dhibaayo baabu mulaacabati rajuli imra'atahu amuusaa wa mumaasaxatihi laha wa lutfi cibaaratihi macaha baabu bayaani mashruuciyati mulaacabati rajuli ninka la cayaaridiisa imraatahu oo la ciyaaro wamumaasaxatihi mumaasaxatihi lakaftankeeda kaftankiisa lahaa iyada ou la kaftamo wa lutfi cibaaratihi cibaaradiisa jilicsan macaha iyada maceeda oo cibaarada u jilciyo kaas mashruucnimadiisa cadeyntiisiibuu u baabihay rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can jaabirin radi allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu rasuululahi sal slam nabiga wuxuu igu yiri tazawajta bikran gabar miyaad guursatay am thayiban mase garoob qultu waxaan iri tasawajtu thayiban garoob ayaan guursaday qaala waxa uu yiri hallaa tasawajta bikran gabar yar maxaad guursan weysay tulaacibuha aad la cayaartid oo tulaacibuka kula cayaarta adigana mulaacabadii marka halkaasu ka bixiye daliilkeedii waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi wsunani النasaaئiyi can caaishaةa radi allahu canha qaalat qaala rasuulu lahi sal slam nebigu waxa uu yidhi akmalu lmuminiina muminiin kuwa ugu kaamilnimo badan iimaanan xagga iimaanka axsanuhum weeyaan kuwa ugu wanaag badan khuluqan xagga dabeecadda waldafhum ugu jilicsan liahlihi ehelkiisa oo ehelkiisa yani u jilicsano u qabow kaasaa dadka ugu iimaan kaamilsan uguna akhlaaq fiican kuwa ugu akhlaaq fiican ugu jilicsan ehelkooda ayaa dadka ugu iimaan badan baabu bayaani adabi zawji maca ashaarihi fi lkalaam baabu bayaani adabi zawji ninka aadaabtiisa cadaynteediibuu u baab yahay maca ashaarihi dadka xididka la ah macooda filkalaami xagga hadalka yani ninka aadaabta laga rabo oo uu kula dhaqmaayo xididkiisa xidid waxaa la yidhaahdaa qofka uu wax ka qabo xaaskiisa dadka qaraabada la ah ayaa xidid la layira ama kuwii dhalay waalidkeed ama walaalaheed ama waxyaalahaas aadaabta marka uu kula dhaqmaayo iclam ogow annahu yustaxabu lizowji ninka waxaa loo sunneeya allaa yukhaadiba inuunan la hadlin axadan axad min aqaaribi zawjatihi xaaskiisa qaraabadeeda ah bilafdin uunan kula hadlin lafdi fiihi dikru jimaaci nisaa'i naagaha jimaacooda waxaa ku saabsan oo taqbiilihinna dhunkashadooda ow mucaanaqatihina ama yani qoorqooraysigooda ow geyri dalika ama kaa wixii aan ahayno min anwaaci alistimtaaci ah raaxaysiga iyo ninkay naagta waxay isaga raaxaystaan an wacdeeda aabihina iyaga lagu raaxaysto ow amase maa yatadamanu daalika wax waxaas keenayo ow yustadallu bihi loo daliishanayo caleyhi maaga korkiisaba ow yufhamu minhu ama laga fahmayaba wax ku saabsan haween iyo mucaasharadeeda inuunan kala hadlin xididkiisa dadka isaga xaaskiisa qaraabada la ah xishoodka saasuu keenaya arrintaa daliilkeedana waxaa weya rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin buu yiri alimaamu nawowi imaamu lbukhaari imaam muslim saxiixooda waxaanu ku werinay can caliyin radia allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa buu yiri cali rajulan madaan oo madi badan nin madi badan baan ahaa madida marka waxaa la yiraahdaa ninku marka uu haweenta eh, shahwadiisoo kale ay kacdo waxa ka yimaado qoyaanka eh, farjigiisa ka imaanaya qoyaanka almaniyuna waxaa weyaan wax iyada taas ka culus oo ka boodboodid kusoo baxda waa manida laakiin madidu waa qoyaan qoyaankaasna waxaa keenaya markay shahwadii waxaas ka kuntu rajulan nin ayaan ahaa buu yiri madaa'an madi badan fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala rasuulallahi sal salam nabiga inaan weydiiyo oo aan iraahda madida maxaa ka waajibaayo sababtaan uga xishooday maxay tahay buu leey cali limakaani ibnatihi gabadhiisa booskeeda darteed yani nebiga gabadh oo dhalay booska aniga iga joogta waa maxay cali you qabay nebiga gabadhiisuu qabay sodogo u ahaa nebiga marka anoo gabadhiisii qaba inaan waxyaabahaas kula hadlo wax shahwo iyo naa ku tacalluq waa ka waana wax lagu ammaanay fa lmiqdaada miqdaad baan amray aan fasalahu markaasuu soo su-aalay ninbaa erkaco masalada soo weydiiy nebiga sal slam bax ha iisi weydiiymarka halkaas sidaas ay marka ku haboon tahay baabu maa yuqaalu cinda alwilaadati wa ta'allumi almar'ati bidalika baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baab yuqaalu la dhahayo cinda alwilaadati dhalmada agteeda naagta markay dhalayso wa ta'allumi almar'ati naagta xanuunsashadeeda bidaalika ay dhalmadii ku xanuunsato fooshi markaas ay foosha ku xanuunsanayso waxa la yidhaahdo yonbaqii waxaa haboon an yugtira inuu badiyo min ducaai alkarbi murugta ducadeeda alladii qadamnaahu aan soo hormarin laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliim ducadii ahayd inuu badiyo maxaa yeelay cudurada haliskay ku jirtaa foosha waa qof uu ku dhimo karo murug baa jirta marka inuu badiyo marka ducaaulkarbi warawaynaa fi kitaabi ibni sunniyi waxaanu ku werinay can faatimata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu lamaa danaa markuu dhowaaday wilaaduha dhalmadeedu markay dhowaatay amara uma salamata ayuu amray wa zaynab binta jaxshin an tatiyaa an tatiyaa inay u tagaan fataqra'a ay akhriyaan cindahaa agteeda aayat alkursiyi ay ku akhriyaan kuwa iyo aayadda ina rabakum allahu ilaa akhirihi wayucawidaahaa inay magangeliyaan alle wayucawidaahaa inay magan geliyaan faatima bilmucawidatayni mucawidateynkii yani aayatulkursi iyo aayadda ina rabakum allaahu iyo suurat lacraaf ku jirta iyo qul acudbirifalaq iyo qul acudbir binaas iyo inay ku akriyaan waxaan ku wadaa marka in sidaas lagu akrinayo ayb meeshaas marka xadiidka waxaa ku jiro muusa bni moxamed ibni cataa adimyaaqi albalqaawi almaqdisi axad talfa dadka aadka daciifku ah mid ka mido ah abu zurca iyo abu xaatim kadaabnimay ku xukumeen nasaa-i wuxuu yiri leysa bihiqatin daara qudnina matruuk buu ku xukumay wa qaala ibnu xibaan kaana yaduuru fi shaami wayadacu alxadiida cala iqaat shaam uu wareegi jiray xadiidka ayuu dadka hiqaadka ayuu korkooda xadiid ku samey jiray ayb waxaan asal lahayna waa ka warin jiray dadka ahbaata ah laa taxilu riwaayatu canhu in laga wariyaa ma xalaal maaha walaa kitaabatu xadiiiina ma banaana ma xalaal ah ilaa calaa sabiili ictibaari lilkhawaas xadiidka marka ninkaa aad daciif u ah baa ku jira waa daciif mara baabu aladaani fii uduni lmawluudi baabu bayaani mashruuciyati aladaani aw baabu bayaani sunniyati aladaan adaankii sunnanimadiisa cadayntiisiiba u baab yaha uduni lmawluudi qofka la dhala dhegtiisa lagu adino cunuga marka la dhalo dhegta in loogaga adimo qaala rawaynaa fi sunani abi daawuud wtirmidiyi wagayrihimaa can abi raafic radi allaahu canhu mowla rasuuli illahi sal slam qaal ra rasuul rasuula allahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam adana nabigan arkay oo aadaanay fii uduni lxasan bni caliyin xasan bin cali dhegtiisa ku adimay xiina waladathu faatimatu markay dhashay bisalaati yani salaadiibuu ugu aadaanay radia allaahu canhum qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix meeshaa marka waxaa laga qaadanaya cunuga marka la dhala in lagu aadaano aadaankaas marka muxuu ka macnoyahay wuxuu ka macnoyahay cunugan waxa ugu horeeyo dhegihiisu ku dhacaan inuu noqdo towxiidka ila aadaanka towxiidu ka koobmaa ilaahay la weyneynayaa ku jirto waxyaabaha inay oo uga hor maqlo adduunku markuu soo galayo markuu dhimanayana waxaa la sunneeyaa in towxiidka loo laqino laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allahu yiri nebigu dadkiina dhimanaya laa ilaaha ila allah u laqina say u dhahaan ay ugu dhintaan marka awal iyo aakhir labadaba waxaa la rabaa towxiidka qofka inta u dhexaysana inuu ku noolaado ninkii inta u dhexaysa kusoo noolaada towxiidkana sida qaalibka naxariista ilaahay naxariista allah subxaanahu watacaala waxay keenaysaa marka in eh, uu ku dhinto towxiid qaala jamaacatun waxay dhaheen jamaaco min asxaabina asxaabteenna ka mida ah, yustaxabu waxaa la sunneeya an yuadina inuu adimo fii udunihi lyumnaa dhegtiisa midig wayuqiima salaata salaadii uu ku aqimo fii udunihi lyusra dhegtiisa bidixna uu ku aqimo ayb xadiidkusi wuxuu tilmaamay aadaanka ayaa xoog badan in lagu adimo waqad rawaynaa fi kitaabi ibni suniyi can ilxuseyn ibni caliyin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal l slam man wulida lahu qofkii loo dhalo mawluudun cunug yar cunug qofkii loo dhalo kula dhalay qofkii loo dhalo fa ku adimo fii udunihi lyumna dhegtiisa midig wa aqaama aqimo fii udunihi lusra dhegtiisa bidixna ku aqimo lam tadurahu ma dhibayso ummu sibyaan ummu sibyaan ma dhibto ummu sibyaan waxaa layidhaha cudur ilmaha yararkaa ku dhaco waa la yidhaahdaa waxaa kaloo layidhaha hiya taabicatu min aljinni jinni dadka soo raacdo ayaa jinni dadka soo raacana waa la yiraahdaa marka jinnigaa wax raacana ma dhibaayo ma garata ayb lam tadurahu umu sibyaan ma dhibayso ayb xadiidkan marka waxaa ku jira yaxya bnulcalaa waana muttaham ninkaa muttahamkaa ku jira waa daciif aaduu daciif iyo marka xadiidkan baabu ducaai cinda taxniiki ifli baabu bayaani istixbaabi ducaai ducadii sunanimadeeda cadiinteedii buu u baab yahay cinda taxniiki ifli cunuga yarkaa marka loo taxniiga loo sameynayo taxniig waxaa la yidhaha in inta la qaato timir ah, wax macaanoo kale haddii iyada la waayo la calaliyo qofka weyn oo calaliyo timirtaas marka eh, dhacaankeeda ama waxaa marka lagu calaliyo dhanxanaga loo mahayo cunuga dhan xanagiisaas loogu tirtiro ayb markaas muudsado hadhow waxaas taxniiga timirta markaad calaliso markay noqoto dareere ayaad dhan xanaga u saarsaaraysaa qala rawayna bilisnaadi asaxiixi fi sunani abi daawuuda can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yu'taa bisibyaani ilmaha yaryar in loola imaanayo o loo keenayo fayadcuu lahum waa u ducaynaya wayuxanikuhum taxniigana waa u samaynaye wafii fii riwaayatin fayadcuu lahum waa u ducaynaya bilbarakati buu ugu ducaynaye taxniiga marka haddii la sameeyo ducana in lagu daro warawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa can asmaa binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat xamaltu cabdilaahi bni zubayr ayaan qaaday bimakata mako fa ataytu lmadiinata ayaan la imid fa nasaltu qubaaan baan degay faxamaltu waxaan xambaaray oon uurkiisa yeeshay bicabdilaahi bni zubayr cabdulaahi bni zubayr bimakata maka ayaan ku yeeshay uurkiisii fa ataytu lmadiinata madiina ayaan imid fa nasaltu qubaaan quba ayaan degay qubaanna waa banaantaha qubaana waa banaantaha malansarif iyo munsarif in laga dhigo fawaladtu waan dhalay biqubaaa ayaan ku dhalay maalansarifa biqubaain ayaan ku dhalay waa munsarif markaas uma ataytu bihi nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga ayaan ula imid fawadacahu fii xijrihi dhabtiisa ayuu saaray fii xajrihina waa la dhihi karaa uma dacaa bitamratin timir ayuu u yeertay famadaahaa waa calaliyey uma tafala wuu tufay fii afkiisa ayuu ku tufay fa kaana awala shayin shaykii ugu horeeyo dakala jawfahu uurkiisa gala wuxuu ahaa riiqu rasuulilahi sal slam nabiga candhuuftiisa ahayd ayb uma xanakahu bitamrati timirtii ayuu markaa ugu xanaga u saarsaaray uma dacaa lahu waa u duceeyey wabaraka caleyhi waana u baarakeeyey oo baraka iyo ayuu ugu duceeyey xadiidkii iyo marka tarjamada waa isleeyihiin warawaynaa fi saxiixayhima can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal wulida lii ghulaamun baa la ii dhalay buu yiri faataytu bihi nabiya sal l salam nabigan ula imid fasamaahu ibraahiim ayuu u bixiyey cunugii waxannakahu bitamratin timirna waa ugu taxniig ayuu ugu sameeyey wadacaa lahu bilbarakatina waa ugu duceeyey hada lafdu lbukhaariyi wa muslimin ilaa qowlahu wadacaa lahu bilbarakati maana fainahu lilbukhaariyi khaasatan bukhaari baa gaar u weriye lafdigaas xaadiitan oo dhan marka waxay tusayaan ilmaha marka taxniigan in loo sameeyo loona duceeyo sunanimadeeda ayb ayaa laga qaadanaya ayb kitaabul asmaai asmaadiiba uu kitaab yahay magacyadii cunug marka la dhala magacuu rabaa soo maha magacyadiiba kitaab yahay marka magacyadaas marka waxaa ku jirta aadaab aad u fara badan badanoo qofka inu ogaada laga rabo baabu tasmiyat lmawluudi cunuga la dhalay magacaabistiisa magacu bixintiisa ayuu u baab yahay asunatu sunada an yusama almawluudu cunuga yar in loo magac bixiyo waa yowma asaabici maalinta toddobaad min wilaadatihi dhalmadiisa ka ah. min wilaadatihi laga soo bilaabo dhalmadiisa aw yowma alwilaadati ama maalintii la dhalayba fama istixbaabuhu sunanimadiisa yowma asaabici maalinta toddobaad in loo magac bixiyo sunanimadeeda falimaa rawaynaahu waxaanu werinay daliil aanu ku werinay fi kitaabi tirmidiyi tirmidi kitaabkiisa can camr bni shucaybin can abiihi can jiddihi ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabiga amara bitasmiyati lmawluudi nabiga wuxuu amray qofka la dhalay in loo magac bixiyo yowma saabicihi maalintiisa toddobaad wa wadci aladaa canhu wasakdana marka in laga dejiyo timihii iyo waxyaabahaas in laga xiiro markaas ayb walcaqi iyo in loo caqiiqeeyo oo waqlal loo bixiyo qaala tirmidiyu xadiidun xasan warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi wanasaa-iyi wbni maajah wagayriha bilasaniidi saxiixati can samurata bni jundubin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yidhi kullu ghulaamin cunug kasta rahiinatun weeyaan naf kasta ama cunug walbaa rahiinatun tuxabisan bicaqiiqatihi caqiiqadiisu u xabisan yahay marka maxaa laga wadaa waqdashiisu u xabisan yahay waxaa laga wadaa cunugaas shafaacadiisa iyo meegge markuu soo gaarayso waa kaa xabisan tahay ilaa aad u caqiiqayso ood waqlal u bixiso marka waqlal u bixiso hadhow aduu saqiirnimo ku dhinta shafaacadiisa waa sugaysaa tudbaxu canhu waa laga gowracaa yowma saabicihi maalinta toddobaad wayuxlaqu waa la xiraa wayusamaa waana loo magac bixiyaa qaala tirmidigu xadiidun xasanun saxiix wa amaa yowmulwilaadati maalinta dhalmada in loo magac bixin karase ayb waama yowmu lwilaadati maalinta dhalmada falimaa rawaynaahu fi lbaabi almutaqadimi waxaanu ku werinay min xadiidi abi muusa ayb weyaan oo markii uu u keenayba horaan looga magac bixiyey warawaynaa fii saxiixi muslimin wagayrihi can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam wulida lii waxaa la ii dhalay alleylata cawadaani ghulaamun cunug yar fa samaytuhu waxaan u bixiyey bismi abi aabbahay magaciisaan u bixiyey ibraahiima ahaa sal llahu caleyh wasalam anas wuxuu yii nebiga wuxuu yiri caawa waxaa la ii dhalay wiil magaca aabahe ibraahimaa la u bixiyey wiilkaas cawadaa la dhalay isla markii u magac u bixiyey nabiga sal sl marka maalinka la dhalana waa loo bixi karaa maalinta toddobaadna waa sunno iyada labadaba sunno de nebiga ibraahim uu ku abtirsadaa maadaama uu ku abtirsada aabo kale u yahay warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can anasin radia allahu canhu qaal wulida liabi طalxata abi طalxa waxaa loo dhalay ghulaamun inan yar faataytu bihi nabiya sal l slam nabigan ula imid faxannakahu taxniig buu u sameeyey wasamaahu cabdallaahi buuna u bixiyey nebiga warawaynaa fi saxiixayhima can sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu qaal utiya bilmundiri bni abi usayd ilaa rasuulilahi sal slam ayaa loola yimid xiina wulida markii la dhalay fawadacahu nabiyu sal allahu aleyh ali wasalam nabigu wuxuu saaray calaa fakhdihi bowdadiisa wa abu usaydna jaalisun abu usaydna uu fadhiyo wiilkan aabihii baa fadhiya meesha falahiya anabiyu sala allahu aleyh ali wasalama bishayin bayna yadayhi nabigu wuxuu kula ciyaaray shay hortiisa ah ayb fa amara abuu usayd wuxuu amray bibnihi cunugiisa ayb fa amara abuu usayd bibnihi ayuu amray faxtumila waa la qaaday min calaa fakhidi nabiy sal slam nabiga boodadiisa laga qaaday fa aqlabuuhu nusaha muslimka dhan saas waay fa aqlabuuhu jumhuuru ahliluga iyo qariib iyo shuraax alxadiidna waa inkireen waxay dhen sawaabuhu qalabuuhu waa gediyeen fa way gediyeen fastafaaqa anabiyu sala allahu caleyh waali wasalama nebigii waa soo miirsaday marka ayb faqaala ayna sabiyu aawa cunugii faqaala abuu usayd waxau yidhi aqlabnaahu yaa rasuul allah kaa gedinna waa kaa qaadna qaala ma smuhu magacii qaala fulaan qaala laa buu yidhi maya walaakin ismuhu lmundir magaciis waa almundir fasamaahu yowmaidin almundir ayuu u bixiyey maalinka qultu qowluhu lahiya huwa bikasri ilhaai wa fatxihaa luqataani waa laba luq alfatxu liayiin luqatu walkasru libaaqi lcarab ayaa iskaleh lahaa iyo lahiya huwa lfasiixu lahiyada fasiix almashhuuru wamacnaahu insarafa canhu waa ka gadooma waa ka mashquulay waqiila ishtaqala bikayrihi keyrkiibuu ku mashquulayna waa layidhi waqiila nasiyahu waa hilmaamayna waa layidhi wa istafaaqana ay dakarahu markuu soo xasuustay fa aqlabuuna ay ruduuhu ilaa manzilihim celiya oo gurigiisa u celiya marka xadiidka meesha ahaa falahiya waa naga qaldantay falahiya anabiyu sala allahu calayh ali wasalam bishayin nabiga wuu ka mashquulay waa shaybu ugaga mashquulay beyna yaday hortiisa ahaa hortiisa yaalla buu nabiga ku mashquulay markaa faamar amara abu useyd wuxuu amray bibnihi cunugiisii faxtumila waa la qaaday min calaa fakdi nabiy sal l salam waxaa laga qaaday marka nebiga bowdadiisi maadaama nebiga uu ka mashquulay xoogaa ayb markaasuu wuxuu yidhi faaqlabuuhu celiya oo ehelkii iyo meeshii geey laga keenay markuu nebiga soo xusuustay marka fastafaaqa ay fadakaraan fadakara marku soo xasuustayna nebiga wuxuu yidhi ayna sabiyu aaw cunugii markaasaa ah, waa celinay baa lyii markaasuu nebiga wuxuu yidhi magaciis fulaan maya buu yii mundir ayaa layraa nebiga mundir u bixiy marka ninkaa marka maalinkaasa loo keenay isla markaasu magaca loo bixiyey baabu tasmiyati siqdi cunuga dheciska magac u bixintiisa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatuhu magacu bixintiisa fain lam yuclam haddaan la ogeyn adakarun huwa aw unthan nin iyo naag waxa uu yahay haddaan la ogeyn sumiya waxaa loo bixinayaa bismin isim wiilii gabar wuxuu yahay haddaan la aqoonin sumiya waxaa loogu magacaabayaa bismin magac yasluxu lidakari walunhaa nin iyo naagba usuubado ka asmaa'a oo kale wahindin oo kale wahunaydata oo kale wakhaarijata oo kale wadalxata oo kale wa cumayrata oo kale wa zurcata oo kale wanaxwi dalika magacnin iyo naagba u bixi karo ayaa loo bixina asmaa ninna waa la dhahaa naagna waa la dhahaa ya juwayriyat bnu asmaa kuwan kalena waa lamid qaala alimaam lbagawiyu yustaxabu waxaa la sunneeya tasmiyatu siqdi dhiciska magacu bixintiisa lixadiidin warada fiihi xadiid ku arooray dartii wakada qaalahu hayruhuna waa yiri min asxaabina qaala asxaabunaa walow maata almawluudu kan la dhalay hadduu dhinta qabla tasmiyatihi magacu bixintiisa ka hor ustaxiba tasmiyatuhu isagana in magacu bixintiisa la sunneeya cunug yar baa kuu dhashay intaadan magacu bixinin baba kaa dhintayba inaad magacu bixisaa la sunneeya marka magaca markaa loo bixiye magaca la bixinay muxuu noqona marka baabu istixbaabi taxsiin ismi baabu istixbaabi taxsiini lismi magaca hagaajintiisa sunanimadeeda magaca in la hagaajiyo magac fiican loo bixiyo cunuga rawaynaa fii sunani abi daawuuda bilisnaadi iljayidi can abi darda radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l ly slam inakum idinku tudcowna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la idin yeerayaa biasmaa'ikum baa laidinkugu wacayaa magacyadiinna iyo asmaai aabaa'ikum aabayaalkiin magacyadooda fa axsinuu asmaa'akum magacyadiinna hagaajiya marka ayb xadiidkan marka ibnu callaan wuxuu leeyahy qaala sheekh zakariya alansaari fi tuxfati alqaari wa abi daawuud munqaطicun wahuwa laa yunaafi qowl almusanif biisnaadin jayid lianna judat alisnaadi laa tunaafi naxwa linqiaac inqiaaci waxbuu ku sheegsheegay xadiidkana wuxuu tusayaa magacyada in la hagaajiyo maadaama qofka magaciisa magacaa bihi un aakhiro loogu wacayo aqwaashan marka dhahayso qofka hadduu dhinto magac hooyadiisa loogu magac daraa inaynan sax ahayn baanu garanayna waad fahmaysaa baabu bayaani axab ilasmaai ila allahi caza wajala magacyada ilaahay agtiisa loogu jeceyl badan yahay caddaynteediibuu u baabiya rawaynaa fi saxiixi muslimi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal salam ina axaba asmaa'ikum magacyadiina loogu jacayl badan yahay ilallahi caza wajala alle intii ka ah cabdillaahi weyaan cabdullaahi weyaan iyo cabduraxmaan cabdullaahi iyo cabdiraxmaan yaa magacyada ilahay agtiisa loogu jecliya waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can jaabirin radia allaahu canhu qaala wulida lirajulin nin baa wulida lirajulin nin waxaa loo dhalay mina anaga nagamida hulaamun ah, cunug fasamaahu lqaasima ayuu u bixiyey faqulnaa waxaanu nidhi laa nukaniika abalqaasim wallahi inaanaan abulqaasim ku dhehaynin anaga maxaa yeele abulqaasim nebigaa la yaraa muugta adiga abulqaasim kuma dhahayna nahyi baana kusoo arooray abulqaasim kunyadaas in lala baxo wuxuu yiri nebiga tasamu bismi magacayga isku magacaaba walaa takanu bikunyati kunyadeeda haisugu kunyeynina marka waxaan ku niri laa nukaniika abalqaasim kugu kuniyayn mayno walaa karaamata karaamana malesa faukhbira anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigaa loo sheegay faqaala waxau yidhi sami bnaka cabdiraxmaan wiilkaaga cabdiraxmaan u bixi wiilkaaga cabdiraxmaan u bixi buu yidhi qaasim ka bedel marka ayb magacyada marka cabdullaahi cabdiraxmaan magacyada mashruuca sunnada istixbaabka uu ku jiray ku jiraan warawaynaa fi sunani abi daawuuda wanasaa-iyi wagayrihimaa can abi wahbin aljushamiyi asaxaabiyi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal ly salam tasamaw biasmaai alambiyaa ambiyada magacyadooda iskugu magacdara iskugu magacaaba wa axabu alasmaai ila allahi tacaala magacyo alla agtiisa kuwa loogu jacayl badan yahay cabdullaahi iyo cabdiraxmaan weeyaan wa asdaquhaa kan ugu run badan xaariun wahamaamun xaari iyo hamaam kuwaasa ugu run badan macnaha waxaa laga wadaa bani aadamka tilmaamihiisa ayaga ayaa ka runsheegid ku runsheegid badan lanna bani aadam kasta waa xaaris waana hamaam xaaris waxaa layraa dhanka kasabka iyo wax shaqaysto hamaamna waxaa layraa nink himilada iyole wax un rabo bani aadam labadaa laga weynaa ma jiro bani aadam himila la-aanana ma jirto bani aadam kasab la-aanna ma jirto kasab fiicanuu sameeya ama kasab xunuu sameeya nin iska fadhiya un ma jiro bilaa kasaba iyagu marka marka laleeyahay wa asdaquhaa xaarif iyo hamaam yacni mar laga wado yani xaarif iyo hamaam isku bixiya in laleeyahay nacam sida cabdullahi cabdiraxmaan oo kale ay yihiin wa aqbaxuhaa magacyada kan ugu foosha xun xarbun weyaan iyo wamuratu magacyadaas nacam xarbun waa colaad colaad waa colaad soomaalida colaaday ula baxaan wamuratu mura isagana dacar waay nacam dacaray la baxaan dadkan reer waqooyi waa la baxaan dacar mura iyo dacar isku mid waay naam waaca fiican maha marka baacadaas ayib baabu istixbaabi tahni'ati wa jawaabi lmuhanna'i tahni'adii sunanimadeediibu baab yahay iyo ninkii loo tahniyadeeyey waxa uu ku jawaabayay yustaxabu waxaa la sunneeyaa tahniat lmawluudi lahu kan loo dhalay in loo hambaliyeeyo oo loo tahniyadeeyey qaala asxaabunaa waxay dhaheen wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yuhana'a in loogu tahniyadeeyey bima jaaa can ilxusein wixii ka yimid radia allaahu canhu annahu callama insaanan qof buu bara atahni'ata tahniyada cunuggu qofka waa loo dhalay oo loo tahniyadey faqaala waxa uu yidhi qul dheh baaraka allaahu laka fi lmawhuubi laka washakarta alwaahiba wabalaga ashuddahu warusiqta birahu baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo fi lmawhuubi laka kan wax lagu hibeeyey washakarta aad ku shukrisid allo alwaahiba midka hibeeye <coughs> waahibka yaa waahi allah allihii ku hibeeyena aad ku shukrisid wabalaga ha gaaro ashuddahu cunugan xooggiisana hasoo gaaro hasoo soo barbaara yan wa rusiqta ha arsuqo birahu khayrkiisa iyo ixsaankiisa ha lagugu arsuqo ayb wayustaxabu waxaa la sunaeya an yarudda inuu radiyo cala almuhani'i an yarudda qofkii loo tahniyaday inuu u jawaabo cala almuhanii kan tahniyadeeye fayaquula wuxuu dhahaya baaraka allaahu laka wbaaraka calayka baaraka allaahu laka wabaaraka calayka ayuu dhahay aw amase jazaaka allaahu khayran ayuu dhahay ow amase rasaqaka allaahu midlahu isagoo kale allah ku siiyo aw ajzala allaahu hawaabaka hawaabtaada allah weynay wanaxw haada iyo kan wixii lamida buu dhahaya baabu nahyi can tasmiyati bilasmaai lmakruuhati asmaada la nacayo isku magacaabida laysku magacaabayo iska reebida layska reebay yacnii wuxuu baab yahay nahyiga caddayntiisa layska reebay in magacyo la nacayo laysku magacaabo qaala rawaynaa fi saxiixi muslimi can samurata bni jundubin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l ly salam laa tusamiyanna hulaamaka gulaamkaaga cunugaaga ha ku magacaabin yasaaran walaa rabaaxan walaa najaaxan walaa aflaxa ama adoonkaaga haku magacaabin magacyadaas fainaka taquulu waxaa leedahay ahama huwa war meeshaan ma joogaayo falaa yakuunu ma ahaanayo ma jooga marka meesha fayaquulu wuxuu dhahayaa laa maya inamaa huna arbacun afar weeyaan laa tasiidunna calaya afartaasaan nebiga ka maqloon idiin sheegee ha iigu ziyaadinina mid shanaad ha iigu darinina ayuu leeyahay raawiga xadiidka yani yasaar maxaa loo nacaana ammaanaa ku jirta yasaar macaa caawiyan tanaad waa tanaad lacagta lahaa hantida lahaa deeqda lahaa rabaaxa isaguna marka waxaa weyaan magacasaasoo kale ammaan ay ku jirto najaax sidoo kale liibaan najaax iyo waa liibaanba marka soomaalida aflax isagana sidoo kale ayb maxaa yeele waxaa la diidayaa war liibaan meeshaan ma jooga maya meeshaan liibaan ma jooga haddii layra maxay noqonaya wanaag meeshaan ma yaalla ma fiicno marka waxay keenaya marka eh, tafaa'ul ma aha waraweynaahu fii sunani abi daawuud wageyrihi min riwaayati jaabir wafiihi aydan waxaa ku jirta annahyu can tasmiyati barakata baraka in laysku magacaabo gabadha in baraka loo bixiyo qofkii baraka leh waraweynaa fii abi hureyrata radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina akhnaca asmin cinda allaahi tacaala ilaahay agtiisa magacka loogu nacayb badan yahay ugu xun rajulu nin weeyaan tasamaa isku magacaabo melikan amlaak boqorka boqorada nin isku magacaabay wafii riwaayati badala akhnaca wafii riwaayati limuslimin akyadu rajulin ninkan loogu caro badan yahay cind allahi ilaahi agtiisa yowma alqiyaamati wa akbathuhu ugu xun rajulun nin weeyaan kaana yusamaa lagu magacaabayo yani isagaa isku magacaabay raallina ku ahay malika alamlaak lagu magacaabayo boqorada boqorkooda laa malika ila allah boqor ma jiro allah maahan qaala alculamaau macnaa akhnaca wa akhnaa awdacu wa adallu wa ardalu waay ugu liito ugu hooseeya ugu dullinimo badan ugu liito ugu dullinimo badan ugu xun wa jaaa fi saxiixi waxaa ku yimid can sufyaana bni cuyeynata qaal maliku lamlaaki milu shaahanshaah oo kale nimankan furuska ayaa yaqaanaan shaahanshaah shaahanshaah shaahanshaha waxay ka wadaan boqorka boqorada waxaa a ah marka qaadi qaadilqudaad iyo qaaliyaalkooda qaaliyaalka qaaliyaalkooda iyo kale waxyaabahaas in layska dhaafana magacyo xunxun weya wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina maxamedi wcala ali saxbi